بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dhammaan daawadayaasha ku xiran bogga facebooka waa xalqadii sideedaad ee su-aalaha facebooka xalqadan waan ku soo qaadan doonaa su-aalo dhowra oo inooga yimid dadka beej beejka ku xiran su-aasha koowaad wuxuu leeyahay qofkani waa qof dumara waxay yidhi dhiiggii caadada habeennimo iga dhammaaday kadib waan ka qabaystay maalintiina waan soomay isla maalintii baan dhiig isku arkay yar maalinka ka horraysayna aan ogaa inuu dhiiggu iga go'ay soonkaygaa muxuu noqonayaa waxaa rabaa gabadhan in la idhahdo soonkaagu waa kuu jiraa hadduu si caadiya ah kaaga dhammaaday wakhtigii uu ku hayn jirayna uu kuu dhammaaday haddaba dhiiggii xilligii caadi ahaan gabadhu hayn iyo muddadii hadday dhammaysatay kadibna dhiiggii ogo ayay ka qabaysatay wixii ka dambeeya waa dhiigun weysada jebiya dharka iyo jirka iyo meeshii uu gaarana laga dhaqayoo nijaaseeya ee ma noqonaya dhiiggii xaylkii iyo caadada umu catiya radi allahu canha wa ardaaha fii saxiixi albukhaari iyo kayrkiiba waa kii ay dhihi jirtay kunaa laa nacudu wasufrata bacda tuhri shay-an dhiigga khafiifka ah ee markaan qabaysanna kadib dhacaanka iyo la ysku arkay yimaada waxba maanaan ka soo qaadi jirin waxay ka hadlaysaa waqtigii nabiga sala allahu aleyh alih wasalam saliilka labaad wuxuu ka sheegayaa waxaa jira ayayi oo waayeel ah waxay kari laadahay adkaartii rukuucda iyo sujuudda iyo lagu aqrinayay si kasta haddaan ugu sheegno ama lagu celceliyana ma ma akhrin karto salaadeedii maxay noqonaysaa qofka hadduu ama da'da iyo waayeelnimada ama islaamku uu ku cusub yahay ama isagoon waxba la soo barin si kastaba ha sababtee hadduu adkaartii salaadee la aqrinayay aqrin waayo oo uu kari waayo waxa uu kari waayo wuu dhacaa hadduu farad iyo waajib ahaa iyo hadduu sunno ahaaba hadduu sunnaha sida takbiirta iyo takbiiraha rukuucaha kor iyo hoos loo kacay anta xirashada ahayn iyo waxaad rukuucda la aqrinayo sujuudda la aqrinayo iyo ducooyinka iyo hadday waajibba tahay oo sida faatixadii iyo takbiirta lagu xiranayo iyo taxiyaadka iyo tasliimta lagaga baxayo haddii uu ku kari waayo sinaba caarabi ugu kari waayana wixii aan qur-aanka ahayn macnihiisii buu ku aqrinayaa luqadda uu garanayo takaaliifta iyo waajibaadka sharciguna waxay qofka saaran yihiin hadba intii uu awoodo walaa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscaha hadduu qeyb ka mida awoodo buu la iman qaybtuusan awoodinna takliifka iyo wax isaga xilka siyo waajibaadka saaranba ka mid ma aha marka insha allahu tacaala salaadeedaas haddii intay dadaali karta dadaasho way asaxaysaa salaadeedana insha allahu tacaala maqbuul bay noqonaysaa keliya intay awooddo inay ku dadaasho baa laga doonayaa sababka saddexaad wuxuu leeyahay dhul baan qabsaday waanan ooday wax kale kuma samayn dhulkii aan baa laiga gadanayaa taa qaybqaybiya ama isagoo duuduuban ama isagoo qaybqayba ma iibin karaa masalada dhulka milkigeedu xadda lagu milkin karayo erey guudun baa nabiga ka sugan sal allau alay wasalam man axyaa ardan dhul qofkii nooleeya meytatan aan lalahayn lahayn dhunaan cidi lahayn qofkii nooleeya nooleynta xaddeedu waa curfiga iyo wixii xilligaa looga yaqaano dhulkan in dad yeeshay oo la milkiyey baa lagu milkinayaa waxay ku xiran tahay marka qofka saa'ilkii goobta uu joogo iyo waxa curfiga dadka dhaqan u ah ee dhulka lagu milkiyo ee hadhow qofkii ku calaamadaystay ujeeddadu kalahaana sheegtay haddii la isku qabto dadku ay u garanayaan inuu qofkaasi leeyahay baa milki noqon kara wixii calaamadeen heerka gaadhayninna calaamadayn baa la yidhaahdaa aan beec bannaynaynin laakiin mudnaan keenaysa marka inuu dadka u siman yahay waa heerka koobaad tallaabada labaad waa qof inuu calaamado u yeelo aan milki gaarsiisnayn oo isagu mudnaanta leeyahay oo qofkii ku soo farageliya la dhihi si u kaadi wakhti ha qaato haddii laga dhacaa isagun laakiin uusan gadi karin cidnana siin karin talabada saddexaadna waa inta inuu ka sii gudbo wixii curfiga iyo dhaqanka lagu milkinayey uu sameeyo oo sidaa uu ku milkiyo markasaa'ilka waxaan dhihi lahaa culimmada goobta la joogtaay intuu ugu noqdo iyagu curfiga iyo qaab dhaqanka meesha ka jira ha ku qiimeeyaan ma gaarsiiye calaamaduhu sameeyey heerkii lagu milkinaya ma gaaray mise ma gaarin saa'ilka afraad wuxuu leeyahay waxaa jira nimaanu saaxiibannahay wuxuu isticmaalaa ama cabaa khamriga sanadka dhan laakiin bisha ramadaan markay maalin laba ka dhiman tahay ayuu joojiyaa bisha ramadaan salaadi kama tagto soonkuna kama tago wuxuu leeyay bal culimmadiisoo weydiiye arrinkaas waxay tahay dabcan in la soomo salaadana la tukado dunuubta iyo macaasida bisha ramadaan la la joojiyo shayaadiintii shayaadiinta ilaah xirena kaalmo ay ugu noqoto arrin wanaagsan wey marka waa cibaado dhiirigelin mudan inuu ku dadaalo soonka iyo salaada iyo dembiga iska daynta laakiin waxaa muhim oo kale inuu ogaado qofkani allah uu caabudayay bisha ramadaan ee dartii khamri iyo dembi uu isaga daynayo isaga dartii salaad iyo soon u samaynayo kow iyo tobanka kalena oon rabbigii cibaadada wax ku leh isagii baa cibaadada ku leh isagii baa cibaado ka doonaya isagii baa nicmadii abaalkii u gala naftiiyo dunuubtu waa macaasi macsiyaduna waa dembigeeda salaada iyo soonka iyo cibaadaadku sameeyana ajirkeeday leedahay waa laga yaabaa ajirka inay wax u dhinto ajirka cibaadada in wax u dhinmaan hadday macsiyadu la falgasho la xiriirto ay ku dhex jirto waxaan kula talin lahaa qofkaasi inuu ilaahay bisha ramadaan baryo inuu waxaa shahwadaas iyo balwadda ilaahay ka qaado ilaahayna bisha ramadaan iyo salaadaha iyo awqaadda ijaabada hadduu kula dadaalo qofka saa'imka ducadiisa waa la aqbalaa qofka sujuudsanna waa la aqbalaa waqtu saxarkana ducada waa la aqbalaa qofkii aada u dhibaataysan ilaahay ikhlaas ku baryana aman yujiibu almudara idaa dacaah wa yakshifu suuca ilahay baa ballan qaaday oo yidhi udcuunii astajib lakum ha ku dadaala ducadii alla baryo saalka shanaad waxaa weeye qof dumara ama qof raga wuxuuna weydiinayaa xaaskiisa ayuu saddex dalqadood oo saddex jeera furay mid ka mida laba ka mida su-aal kama qabo oo tii labaad iyo tii saddexaada saddexdii markay dhammaatay buu su-aal wuxuu ka qabaa tii koowaad oo uu leeyahy waxaan idhi hal dalqadaad ku furan tahay halkaa dalqadeed ku furan tahay waa haddii aadan ii sheegin ciddii warka inoo kala qaaday ina fidnaysay wuxuu leeyahy markii dambena way ii sheegtay dalqaddaa ma dhacaysa jawaabtu waa maya haddii dalqadii lagu xiray waad furan tahay haddaadan ii sheegin qofkii warka kuu soo sheegay gabadho hadday sheegtana ma furmayso hadday sheegi weydana way furmaysaa marka haddii ay qofkii sheegtay warka u kala qaaday ama isagu uu tuhunsanaa warkii ciddii u kala qaaday inay jirto haddii ay u sheegtay sida uu hadalka u dhigay aan aan raacna intuu soo qoray dalqadaasi ma dhacayso waa dalaaq shardigu ku dhici lahaa aan la helin wey waxaa kaloo isweydiinayaa dalaaqadaha qaarkood wuxuu furay gabadha oo daahira laakiin ay isreeraysteen oo gogol isku arkeen dalaaqaasi wuu dhacaya cala saxiix jamhuuru ahlilcilmina ay u badan yihiin daahirka qisadii ibnu cumar ee bidcigana ay tilmaamayso dalaaqaasi waa dhacaya saliilka lixaad wuxuuna weydiinayaa naag ninkeedu aada u gacan adag yahay wax ku filanna uusan haysanin wax ma ka xadi kartaa waxa isaga u yaalla isagoon ogeyn ma ka qaadan kartaa jawaabtu waa haa wixii baahidoodii waajibka ayadiiyo ah, ilmaha daboolaya fi saxiixaynna in xadiidi caaisha radi allahu canha wa ardaaha waxaa ku sugan inay hinda binti cutba nabiga u timid oo saasoo kale uga dacwootay ninkeedii abuu sufyaan ahaa wati ninka abu sufyaan rasuulka ilah waa nin gacan adag aniga ilmahayga baahid nagu filan nama siiyo isagoona weyn ma ka qaadan karaa nabig wuxuu uhi khudii maa yakfiiki wa waladiki bilmacruuf wixii adii ilmahaaga idinku filan oon ku tumasho iyo ku fogaansho iyo ka badbadis ahayn ee baahidiinna dhabta ah ka qaata sidaasoo kale gabadhu way samayn kartaa dhib ma laha sariilka toddobaad wuxuu leeyahay ninkani wuxuu leeyahay waxaan ku nool waxaa qof ku nool waddamada yurub xaaskayga oon jeclahay baa ifur ileh anna inaan fura ma doonayo hay-adaha dowladdiiyo waxbaa igu qasbaya waxaa la leeyahay ama furama waan ku xidhaynaa sidaa haddaan ku furo waan ku furay dhaho ma iga furantaa masalada kayskaas oo kale horta waa kays qadaa u baahan labada dhinacba in la waraysto laakiin si guud haddaan xooga tilmaamo waxay ku xiran tahay sababta laguu qasbayo jacaylkaaga keliya wax ma taro dadku xuquuq baa ka dhaxaysa xuduudna way kala leeyihiin haddii gabadhu cudurdaar sharciga ay leedahay oo inay iska furta ay xaq u leedahay isagana xuquuqdeedii uu ka soo bixi waayey ciddii ku qasabtaba ikraha bixaqin baa la yidhaahdaayo waan ku furay hadduu dhaho way furmi masala masalatu likraahi bixaqin waay haddii aan xaq loogu lahayn miisaanka sharciga sababaha ku xeeran marka la eegana furiinka qasabkii ma dhici ma dhacayo oo xataa kelimatulkufrigii ka weyneyd baan qofka loo qabanayn nabigana alay slam wuxuu leeyahy in allah wadaca can ummati alkhaطa wanisyaana wama stukrihu caleyh wixii lagu qasba looma qabto marka waxay u baahan tahay kayskaas si gaara ah in loo qiimeeyo ma xaqiya garbaa in la qasbo mise ma aha la kala qeexo markaa kadib baa dalaaq inuu dhacayo inuusan dhacaynin labadaas lagu kala salaynaya saailka sideedaad wuxuu leeyahay salaada taraawiixda iyo axkaamteeda sunanka salaadaha la xiriira wey mar wuxuu weydiinayaa salaada taraawiixda jamaaca in lagu tukada ma daliil bay leedahay mar labaad wuxuu weydiinayaa waa imisa ragcadood mar saddexaad wuxuu leeyahay wax daliila miyaa jira maalintii habeenkiiba juz in lagu akhriyo mid kale wuxuu leeyahy raggu taraawiixda iyo salaadaha sunnaha guryaha inay ku tukadaan ma u bannaan tahay dabcan markii halkaa la ego afar su-aaloodoo isxambaarsan su-aasha koobaad jamaaca in lagu tukada haa daliil bay leedahay nabiga sal l slam fi saxiixayn min xadiidi caaishata radia allahu canha wa ardaaha waxaa ka sugan in saddex ilaa afar habeen nabiga lagu daba tukaday ramadaanna ay ahayd habeenkii afraad saddex marka lagu daba tukaday habeenkii afraadna uu soo bixi waayey isla xadiidkaas wuxuu tilmaamayaa marka in jamaaca lagu tukaday tiradii inta lakoday imisay ahayd xadiid kaleoo jaabir oo ibnu xibbaan iyo waxaa jira sideed in la tukaday tilmaamaya xadiidkaas nabigu markii dambe wuxuu ku yidhi dadka salaadihiinna guryaha ku tukada fa ina afdala salaati almari fii beyti ila almaktuuba faradka maahane gurigaa ugu fadli badan salaad sunnaa meel lagu tukado xadiidkaasi wuxuu ka jawaabay su-aashii ugu dambeysa oo ah taraawiixda iyo sunnooyin kale raggu guryaha ma ku tukan karaan masaajidka gurigaa ka fadli badan masaajidku nabigu ka hadlaya masaajidkiisu ah guryihiina ku tukataan baa xataa masaajidkay ka fadli badan hadduu ku yidhi in kaloo cabdillahi bni sacad la yidhahdaa nabiga maalin ku yidhi guriga ma ku tukan karaa wuxuu yidhi ani gurigaygi ma aragtaa haa inaan gurigaygaa ku tukada igabaan ka jeclahay inaan ku tukada masaajidka ilaa an takuuna maktuuba inay farod tahay maahane marka faralka maahan ee sunanka gurigay kaga fadli badan yihiin raggu inay guryahooda ku tukadaan saana nabiga yidhi sal l salam tiradu xadiidkaa sideed buu sheegay xilliga cumar kow iyo tobanna waa suganta kow iyo labaatanna waa suganta salafan can khalaafina saasaa la kala dhexlay axaadiida nabigana waxaadeeye ma jiree salaatuleyli mathnaa mathnaa baa layidhi tiro go-an marka ma laha in waliba intay awoodaan wey waxaa soo haray juzin lagu akhriyay ma daliil gaaraa jira maya intaan garanaya daliil gaara ma jiro daliil gaara wuxuu jiraa un qur-aanka bisha ramadaan in la khatimo ka yarna waa lagu akhriyi karaa juz ka badanna waa lagu akhriyi karaa salaada taraawiixda dadku waxay un markaa yidhaahdeen ramadaanka haddii la khatimo ay tahay qof albatiisa waa gaare tan jamacaana maraan khatinno khatinka ramadaankana waa xadiidka ibni cabaas eu lahaa kaana rasul sal ly slm ajwad annaasi wa kaana ajwada maa yakuunu fii ramadaana xiina yalqaahu jibriil fa yudaarisuhu jibriil baa la kulmi jira nabiga bisha ramadaan qur-aankay isla wada akhriyi jireen alqur'aan haddii layihi qur-aanka oo dhan bay noqonaysaayo cumuumulqur'aan buu gelay buu noqonayaa sahiilka sagaala wuxuu ina leeyahay kaalin shidaal baan leeyahay waxaan shidaal ka iibiyaa warshad khamriga samaysa ma ii bannaan tahay jawaabtu waa maya waa tacaawun cala alithmi waalcudwaan wa tacaawunu cala albiri waataqwa walaa tacaawunu cala alithmi walcudwaan weye dembiga qayb baa ka tahay dembigana si toos iyo kulli iyo si qaybaba in laga noqdo ma banaana xadiid culimmada qaar xasaniyeenna waa kii ahaa qof muslim oo la dinaya qofkii ugu kaalmeeya bishatri kelima kelimad nuskeed ku kaalmeeyaay dembigu wax ku leeh xadiid kalena waa kii ahaa culimmadu dacfigiisa loo badan yahay laakiin culimmadu ay ku camal faleen waa kii ahaa nabigu waa reebay in casiirka iyo midhaha laga gado midhaha khudaarta in laga iibiyo liman yatakhiduhu khamran qofka khamri ka dhigaya saa darteed haddii la milihii cinabkiiyo lagama iibin kara qof khamri ka dhigaya shidaalkina dee qof khamri warshadeedii ku kicinaya oo kaga shaqaysiinaya lagama iibin karo saa'ilka tobnaad wuxuu leeyahay su-aasha tobnaadi waxayna leedahay waxaan u baxayaa safar dal kale ayaan aadayaa markaas inaan soomo waajib miya may waajib kuguma ah haddii la yidhaahdo xilligaa ay joogto inaad soonto laakiin waajib haddii looga jeedo sonama qadoma laygu leeyahay haayo ahlulwujuub baad ka mid tahay dadku ku waajibo laakiin safarkaasaa cudurdaarkuwa waad afuri kartaa faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin fa ciddatu min ayaamin ukhar waadna soomi kartaa haddaa soontuu ka asixiyo saxiix albukhaari wa muslim xadiidi caaisha markuu xamsata bnu camri alaslami nabiga yiri rasuulka ilah waan safar badna waanan soomaa ka warran wuxuu ku in shi'ta fa wa in shi'ta fa darabta soon darabtan iska afur isla saa'ilkii su-aal ah labaad buuna weydiinayaayo wuxuu leeyahay muddada aan sii joogaya waddanka dalkaas ma aqaan marka miyaan soomaa wakhtiga aan halkaas joogo hadduu soonku ku fudud yahay waxaan kula talin lahaa inuu soomo way hadhow qaduhu ku dhibayaa ama xilliga la wada soomo yahay shayaadiintuna xirxiran yihiin baa kuu fudud laakiin waad iska afuri kartaa inta aad safarta tahay kadibna markaaad soo laabato baad dib ka qadayn kartaa saa'iilka koo iyo tobnaad wuxuu ina leeyahay waxaan joogaa finland qaybta waqooyi baan joogaa waxaan la afuraa qaybta xilliga qaybta koonfureed arrintaa diinta maxay ka qabtaa saa'il kalaa ku dhowo wuxuu leeyahay waxaan joogaa yurub waxaa laga soomaa labaiyo labaatan saacadood dabcan qayb yurub ka mida ah wey yurub oo dhan labaiyo labaatan saacadood ma soomaan baan filayaa waana igu culus tahay oo ma awoodo marka wuxuu leeyahay waddamada waqtigoodu gaaban yahayna ma aadi karo ee xaramka ma la soomi karaa mana la afuri karaa labadaas saa'il waxaan u malanaya su-aashooda waa isku dhowda su-aashu qofka badan meel kalema yidhi fiinland wqooyigaan joogaa koonfurtaan joogaa wqooyi waqooyigaan joogaa koonfur ma la afuri karaa waxay ku xihan tahay qoraxdu isku mir ma idiin dhacdaa ninka xaramka la afura ma la afuraale de qoraxdu isku mar uma dhacdo waan ogah qofkaa haddayna qoraxdu isku mar u dhacdo qoraxda dhacdaa lagu afuraye iyaga waad ka ogaan kartaa qoraxdu inay dhacday lakiin haddayna isku mar idiin dhicin lama afuri kartid labada qoroqe saaid waxaan rabaa inaa ihaahdo qoraxdaada oo soo jeeda mar hadday qoraxi dhacayso mar hadday adiga qoraxi kuu dhacayso waana kuu baryayo midkaaga laba khiyaarun baa kuu furan midkaaga inaad raacdo haddaad awoodo inaadan awoodin ood iska afurto kadibna xilliga aad awooddae maalintu gaabato aad dib ka qadaysa labadaa khiyaar baa kuwa furan haddaad awoodana waa inaad soontaa eed qoraxdaadu inay dhacda sugtaa haddii aadan awoodinna waad iska afuri kartaayoo laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscahaa waay waxaynan awoodin ilaahay nafta ma saaro kadibna xilliga qaboobahe maalintu gaabantahay marka la gaaro markaas ayaad iska afuraysaa saa'ilka xiga wuxuu ina leeyahay maxay ka qabtaa diintu canshuurta diinta islaamku canshuurta laga qaado qofka shaqeeya mushaarkiisa masalada canshuuruhu mushaar keliya kuma xirnee ama badeecadaha iyo suuqa laga qaado ama hantida lala kala wareegaya laga qaado dhammaan canshuuraha marka la isku soo daraaye waxay ku banaanaataa saddex shardi haddii la helo saddex shardi haddii la helo way banaanaataa haddii xoolahaasi dowladdu dabcan aan idhaahda intaana shuruudda gelin dowladda qaadaysaay dana iyo masaalix guud bay haysaa amnigii iyo nabadgelyadii mas-uul ka tahay jidadkii iyo dariiqyadii bay mas-uul ka tahay iyo dhismahooda iyo dayactirkooda caafimaad badan bay mas-uul ka tahay waxbarasho badan bay mas-uul ka tahay horumarinta dadkii bay mas-uul ka tahay gurmadka abaara markay yimaadaan meeshay iyo duufaano ku dhuftaan bay mas-uul ka tahay danaha guud bay dowladdu mas-uul ka tahay xoolahan waxa loo qaadaya marka marka koowaad hadday baahi jirto danihii guud wax dabooloo hanti guuda aanay jirin waa shardiga koowaad hadday dowladdu leedahay hanti guudo shidaalla iyo dahab iyo meelo kaloo ay wax ka soo galaan oo baahidii ku filan hadday jirto qaadista canshuurahaasi ma bannaana xaaraan wey waayo sabab guudoo loo qaada ma jirto hadday baahidaa jirto waa shardi marka labaad waa inay baahidii dantii guud ku baxayaan xoolahan oo inta dadkii magac danguud lagaga qaado aan dariiqa dhexdaa lagu dhunsanaynin haddii xoolihii dantii loo qaadayo magaceedii dantiina aan lagu bixinaynin oo dad jeebkii ay gelaysa ama la dhunsanayo hadba qadarka la dhunsanayee la qaadaya xaaraan weeye oo ma bannaana haddii dantii guud ay ku baxayso shardiga saddexaadi waa in dadka si cadaalada ah looga qaadoo qadarka la qaadaya loo sinaado qof walba intuu awoodo baahidana ay ku salaysnaato qadarka dadka laga qaadayo dadka awooddoodana la fiiriyo saddexdaa shardi haddii la helo dowladdu way qaadi kartaa canshuuraha dadkuna ma diidi karaan lama dhuuman karaan haddii saddexdaa mid ka mida la waayo hadba qadarkii la waayo buu qofku ka wareegaysan karaa ama qaadistu ay xaraam noqonaysaa si kooban ilaa faahfaahin badan iyo dee tusaalayo badan bay u baahnaan lahayd oo masaladu masale dhaqaalo markay soo gasho iyo xool iyo maal gasho oo su-aal kooban loogama dhargi karo laakiin intaasaan kaga bixin sahiilka kale wuxuu leeyahay waxaan joogaa yurub waxaan rabaa inaan ka ganacsada timajare meel timajare aan furto dabcan qof walbana dookhiisaa loogu xiirayaa ganacsigaasi ma banaan yahay asalka ganacsigu in laga ganacsado oo meel la furtaay way bannaantahy xoolaha laga qaatana waa xalaal asalku sidaa wey hadday dhacdaa dhacdooyinka qaarkood mararka qaarkood si aan bannaanayn inaad u xiirto ama xiirrimaadan bannaanayn aada samaysahay waxay la mid tahay dukaan ganacsi oo kuu furnaa oo waxyaabaha qaarkood oon xalaal ahayn aad ku gaday bay ka la tahay dukaan subermarket oo kuu furnaa ood meel sigaar ka dhigtay bay la mid tahay qadarkaa beecaasi waa xaaraan wixii kaasoo galana waa xaaraan xaaraan mar hadduu yahay ficilkaa inaad iska dayso oodan samaynin baa lagaa rabaa hadduu dhacana qadarkii kaa soo galay inaad isdhaafisoodan cunin oo danaha guud uu gala lagaa doonayaa saailka xiga wuxuu leeyahay oon filaya kii shan iyo tobnaad inuu yahay gabadhani waxay ka cabaadaysaa waalidkeed iyagoo yaryar bay kala tageen waxaa soo korisay eeddadeed ama qof qaraabadeed oo kalea soo koriyey markay bay waalidkii raadisay waxay leedahay aabbahay mar walba buu dhahaa narka qof reeraho xaas oo lehoo la qabaana markaan wuxuu helana waan siiyaa markaan idhahda waxma hayaan waxu awoodana waan ku habaari buu dhahaayo wuu habaaraa arintaas habaarkaa maigu dhacaya jawaabtu waa maya waalidku xiriirin buu kugu leeyahay tii isaguu ku xumeeyeena waxaan soo jeedinaynaa inaad iska cafido isagu qofku hadduu xilkiisii gabay dadka kalena xilkooda inay gabaan ma aha soomaalida waxay dhahdaa haddaan la kala roonaan roob kuma de'een rabbi addoommada hadduusan ka roonaan dembigay gelayaan waa loo cadaabi laha mar hadday sidaas tahay wixii aad kari kartaa lagugu leeyahay waxaadan kari karinna laguguma laha waalidkaa waxaad kari kartaana u waxa kalena habaarka laho insha allah kugu dhici maayo habaar xaq darraa weeye saa'ilka xiga wuxuu leeyahay haddii aan qof ku ballanno arrin kadibna aan isbeddelo oo aan ka noqdo arrinkii haddaan iska aamuso oo aanan qofkii u sheegin inaan ka noqday arrinkii dembi miyaa iga soo gaaraya jawaabtu waa haa waayo sababtoo cahdina waad la gashay cahdigiina lugooyaad ku samaysay ilaah hadduu yidhi gaalo dagaal naga dhexeeyey oon heshiis iyo cahdi la gallay haddii aad cahdigii rabtaan inaad jebisaan u sheega wa imaa takhaafanna min qowmin khiyaanatan fambid calaa sawaa inay khiyaano iyo isdabamaris noqotaan la diidaya saa darteed qofka qof haddaad wax ku heshiisaan duruufi way kula soo darsi kartaa labada dhac midkood xog uusan haynin oo qofka kale uu ka helana way iman kartaa isbeddel waa ku dhici karaa ama guur baa lagu ballamay ama ganacsi baa lagu ballamay ama waxyaabo kalaa lagu ballamay qofku hadday arrintii wax kale usoo soo baxaan oo israbo inuu ka noqdo dhinacii kale inuu u sheego ogeysiiyaa waajib ku ah si kii kalena ugu tashado oo aanu ugu lugayn su-aasha ugu dambaysaay wuxuu leeyahay dan saraawi tarawix markaan tukanayo kitaabka musxafka ka akhriya diintu maxay ka qabtaa arrintaasi waa bannaan tahay fii saxiixi bukhaarina waxaa ku qoran caaisha radi allahu canha wa ardaaha inuu nin imaam noqon jiray addoon ahaa iyadiyo dad kale uu guriga imaam ugu noqon jiray oo taraawixda tukan jiray musxafna uu ka akhriyi jiray oo kitaab ka fiirsan jiray ibnu shaabi zuhrina waxaa laga wariyay oo taabici ahaa kaana khiyaaruna yaqra'uuna fi lmasaaxifi fii ramadaan ramadaan marka la tukanayo dadka iyagaa akhyaartae wanaagsan masaaxiftayba ka akhri jireen saasay ku tukan jireen marka way oo dhibaato ma laha wabilahi tawfiiq su-aashaasaa ugu dambeysay xalqadeenni sideedaad ee su-aalaha facebooka insha allah xalqadda sagaalaad intaan isaga imanayno sidaa iyo nabadgeliyo wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu